الخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين Eh, waxaan ku jirnay eh, waajibkii mukhayarka ahaa ayay inoo soo dhammaaday eh, wuxuu kusoo tacriifiyey waajibka mukhayarka khisaal dhowr ah oo qofka la amro laakiin mid baa waajiba middaasina waa mubham oo mucayan maaha midalla midii uu sameeyana uu kaga dhacaya waajibku laakiin waxa uu aatim noqonaya haddii khisaashaasoo dhan uu ka wada tego waxaa marka inoogu dambeeyey masaladii ahayd inay muctasiladu yidhaahdeen ilaahay waxaa ku waajiba in uu waafajiyo addoonka waxa salaaxiisuu ku jiro masaladaasa inoogu dambaysay waana masaladii ay u soo deliishadeen waajibka mukhayarka markay diidanaayeen haddii khisaashaasi ay dhammaan ka siman tahay bay idhahdeen xagga wanaagga iyo addoonka wanaaggiisa iyo salaaxiisa hadday ka siman tahay waxaa waajib ku abay ah ilaahay eh, haddayna ka siman tahay inamayna dhammaana la wada yimaado oo dhammaan waa wada waajib haddaanay ka sinayn oo midood ay u wanaagsan tahay addoonka salaaxu addoonka iyo salaax alcabdi ay ku jirto mid ka mid ihi taasaa waajib noqon lahay waa kuwii sidaas oo yidhi ilaan waxay ku bineeyeen masaladaasi oo ay jumhuurtu ku radiyeen oy kaga hortegeen waxay ku binaysan tahay balaada masaladaasi eh, caqiide faasid ood idinku aaminsan tihiin oo ah inay ilaahay waajib ku tahay shayga addoonka wanaaggiisa ah inuu waafajiyo manaa saasay aaminsan yihiin addoonka wixii wanaaggiisa ah de waa in xaqa la garansiiye sow maha wanaag kale oo addoonkuu leeyahy wanaag kaa ka weyni muu jira addoonka inuu ilaahay dariiqa toosan ku hanuuniyo dariiqa sharkacana uu ka leexiyo salaaxiisu alkaa kuma jiro salaaxiisu halkaas ku jira idan ilaahay waa ku waajibbay leeyi idan haddii ilaahay subxaana watacaala ay waajib ku tahay inuu dhammaan ina wada hanuuniyo adduunka maa laga heli lahaa wax kaafira oo xaqa ka leexda maa la heli lahaa lama helin marka waa masalo ku binaysan masala waa saas ulajeedadu masaladana waa in la fahmo ulajeedadu ma aha awaamirta ilaahay uu amraayo khalqiga iyo nawaahida uu ka nahinaya kuma jirto oo kuma dhisna maslaxadi kuma dhisna saas looma jeedo bal wax kastoo lagu amro maslaxad baa ku jirta iyo wanaaggaaga wax kastoo lagaa nahiyana maxaa ku jira mafsada ku jirta marafoonkan daakhiligi ma shaqaynaysa daakhiligi wuxuu soo celinayaa jabaqda mugta iska dhaafaysa iska waxaweyaan

wax kastoo ilaahay na amro iyo wax kastoo inaga reebo maslaxad baa ku jirta maslaxatulcabdi ayaa ku jirta oo addoonka maslaxadiisa wey awaamirta sharciga iyo nawaahida sharciguna waxay ku binaysan tahay maslaxa dhammaantood waxaana la ydhahdo qaaciido keliya ayaba iskugu tegtaa sharcigu dhammaantii iskugu tegaya waa dafcu lmafaasid wixii mafaasida in lagaa difaaco wajalbu lmasaalix wixii maslaxaana in laguu soo jiido keliya waxa weya nuqdatulkhilaafku taa waa la fahamsan yahay shaygaa maslaxadaadu ku jirto mafsadadaaduna markaa waxa weyanay aanay ku jirin in lagu waafajiya ma waajib bay ilaahay ku tahay haabay leeyihin muctasilidu iyo ilaahay wax ku waajib yihi ma jiro waa sidaas wey markaa waana baadil ibnu xajar casqalaani eh, raximahullah xadiiskii ahaa eh, xadiiskaad wada garanaysaan oo ahaa eh, qofka waxaa lagu ururiyaa fii badni ummihi arbaiina yowman oo qadarka ka hadlayay xadiiska maxaa ku jiray fayasbiqu calayhi alkitaab cumrigiisoo dhan waxaa laga yaabaa inuu khayr ku soo mashquulsanaa sana anaaaaiin sana in ku dhow ama dhaafsanba inuu khayrun ku soo jiray fayasbiqu calayhi lkitaab u fiirsa kitaabkiibaa ka hormari dabadeedna fayacmalu bicamali ahli naar camalka ahlunaarka ayuu qaban dabadeedna saasuu naarta ku galay wuxuu yidhi xaafid ibnu xajar hadday siday muctasiladu leeyihiin ay sax tahay oo in ilaahay waajib uu ku yahay qofkaa cumrigiisii wanaagga ku soo dhameeyey kelmad keliyaata oo gaalnimo ah uma buriyeen buui camalkiisii o dhan wuxuu idhi macaduuli cumrihii u fiirsa cumrigiisaoo dheeraaday oo khayr ku dheeraaday wa qurbi ajalihii buiyo ajashiisio soo dhowaatay maxaaba ka harsanba saan buu ilahay ku waafajin laha u ku dayn laha laakiin waxa weeyaan ilaahay subxaana watacaala yahdi man yashaau wayudilu man yashaa hidaayada iyo dalaalkana ilaahay baa iskale ciduu doonana wau lumiya ciduu doonana wuu hanuuniya idan qofka hanuunsani waa min allah maaha xeelad adu ku keentay ma aha adoonkuna ficilkiisu waa u sababha laakiin ilahay baa subxaana watacaala hidaayada leh xadiiskana waxay ka yidhaahdeen waa macruuf camri ibni cubayd oo ahaa ra'iiskoodii ugu weynaa waa kii lahaa haddaan xadiiska ka maqli lahaa buu yidhi cabdulahi bn mascuud waan ku beenin lahaa buui rasuulko le haddaan maqli lahaana kamaan aqbalayn buui ilaahay oo haddaan maqli lahaana waxaan odhan lahaa buui sidaa cahdiga nagagamaad qaadin waa ki ilaa cabdulahi bn mubaarak hadalka nasaarida iyo yahuudda waan ka xikaayon karnaa dadkana waan uga qisoon karnaa buui laakiin kuwaasi buui hadaladooda wax dadka looga qisoon karo maaha buui cabdulahi bn mubaarak Eh, marka maxay xadiiska udiidayen waa usuushoodiibu ayuu markaa waxaweyaan ayuu khilaafsan yahay waana masaladii eh, masaladani eh, salaax walasl xagga caqliyan marka la eego masaladii ay ku kala tegeen abulxasan alashcari sababta u noqotay inuu kaga baxo madhabka ictisaalka adeerkii jubaa'i oo qiso mashhuura ah, oo lagu sheego kutub alcaqiida in abu cali aljubaa'i adeerkii buu ahaa isagaana soo koriyey abulxasan dabadeed de maadaamuu muctasil yahay wuxuu aaminsanaa inuu ilaahay waajib ku yahay inuu qof kasta hanuuniyo oo waxa weyaan waa wujuub inuu waajib ilaahay ku yahay alaslax sida addoonka u wanaagsan waa kii abulxasan ashcari markaa qisada mashhuurka u qabtay saddex walaalaa buu yidhi bal ka warran waa kii ku yidhi oo midkoodu qof saalixa u yahay oo wanaagsan midna uu yahay buu yidhi mid aalixa oo xaqa ka leexsan midna uu yar yahay buui marka midkood wuxuu dhintay buui isagoo wanaagsan oo xaqa ku toosan midna isaga oo xun oo kaafira ayuu dhintay midna isagoo yar oo aan qaan qaangaadhi inuu wuxuu rabaa uu markaa dooda ku xidhxidho waa kii markaa adeerkii yidhi ka saalixiihi wuxuu yidhi darajaadka sare ayuu galayaa buui ka daalixiihina fa fi darakaat buui macnaha naarta xagga hoose ayuu ka galayaa kan isagu dhintay isagoo yar oo aan qaangaain ashwijanaajanadaashigeedawaiyajanna wuxuu ujeedaa jannada xaashiyadeedu galaya oo darajaadka sare ma galayo dabadeed waa kii ku lahaa abulxasan ashcari bal ka waran haddii uu ka yar idhaahdo ilaahu darajooyinka walaalkaygu gaaay gaadhsii jannada uu ka gaahay wuxuu yidhi markaa waxaa loogu jawaabi oo laodhan hadduu saa idhaahdo walaalkaa wuu shaqaystay aduu maanad shaqaysanin markaasuu abulxasan ashcari wuxuu ku yidhi bal ka warran buui hadduu kii yaraa markaa idhaahdo dee darajooyinkaa walaalkay u shaqaystaan anoo yar oo mabaan gaadhinba xilligaan ku shaqaysan laha walaalkayna waa daysay ilaa uu markaa waxa weyaan uu darajooyinkaa u gaadhayay haddaad anay dayn lahayd ilaa wakhti aan ku shaqaysanay dawan qabsan lahaa camal wanaagsan baan la iman laha muxuu odhan marka wuxuu ugu jawaabi buu yidhi ilaahay oo uu ka odhanaya haddaan ku dayn lahaa waad gaaloobi lahayd dabadeed maslaxadaadaan ilaaliyey oo si aanad u kufriyin ayaan ku dilay intaanad kufrinimadii ku dhicin idan waa masalada leeyihiin waa wujuub cala kan kale kamaba fikrinba kii kale kaafirka ahaa ee naarta galay kamaba fikrin meeshana ma soo dhigin markaasuu abulxasan ku yidhi ka waran haddii uu kii kaafirka ahaa u yidhaahdo dee intaad maslaxada walaalkeeba ilaalinaysa maad maslaxadeediiba ilah ilaalisa dee waan kuu simanahun anna basharun khalqigaan baan ka mid ahay kana waa min khalqika marka sidaad maslaxadiisa u ilaalisay isagaba maadana maslaxadayda aad u ilaalisid oo didishida anoo yar hadduu idhaa ka warran buul halkaa markuu maraya warkii ku yidhi waad waalan oo macnaa jihadii baa soo xidhantay waad waalan tahay abilxasan markii baa ugu dambaysay baa la dhahdaa madhabka ixtisaalka oo wuxuu ku yidhi ma waali anuu laakiin dameerkii aad fuushanayd buu yidhi macnaa wuxuu u munaadarada dameerkii munaadarada aad ku gelaysay ead korsanayd ayaa karinka ku jabay buuoo kala jabay oo dhinacna uu dhaqaaqi waayey marka maalintaasa u dambaysiba la dhahdaa oo uu kaga tegey idan xujaduna way ku xidhantahy marka waa waa qiso mashhuura wey waayo haddii kan maslaxadiisa la ilaaliyey kii kale ee kaafirnimada ku dhintay maslaadiisa loo ilaalin idan masladaas waa maslada waana caqiido xun oo marka ay iyagu aaminsan yihin bay ku dhisantahay calaa ayi xaal ilaahay subxaana watacaala wax ku waajib yihi ma jiro ilaa wuxuu naftiisa ku waajibiye mooyaane wax lagu waajibiyey ma jiro laa yusalu cama yafcalu wahum yusaluun idan waxaan uga gudbaynaa alwaajib almuwasac waajibka muwasaca iyo waajibka mudayaqa wuxuu ihi alwaajib lmuwasac waajibka muwasaca ee wakhtigiisa uu ballaadhan yahay wayanqasim lwaajibu tanqsiim kale weyanoo waajibkii dib loogu noqonayo waajibku wuxuu u qaybsamaa aydan u noqonay mar labaade ilaa mudayaqin mid la cidhiidhiye wakhtigiis macnaha mudayaqa waxaa loo jeedaa wakhtigiisu isaguunbuu ku filan yahay ee looma jeedo wakhtigaa ka yar waajibka qabashadiisa oo haddii waajibku lagu qabanayo toban daqiiqo oo wax ka yar aanad ku qaban karin mudada lagu siiyeyna ay tahay an daqiiqo ma jirto taas sharciga kuma jirto sababtoo ah waa takliifun bilmuxaal waa qofka oo lagu kalifayo wax mustaxiila ee mudayiqa waxaa loo jeedaa wakhtigiisu isaga unbuu ku filan yahay cibaado kale oo lamida oo jinsigiisa ana ma ridi kartid <coughs> cibaadooyin kale waad samayn kartaa cibaado jinsigeedaasuuna lama samayn kartid oo ma agwadi kartid wy marka mudayiq iyo muwasacu waa sidaas ee dayiq ayaan loo qaadanin wakhtigaa ka yar cibaadada taasi ma jirto wayanqasimu lwaajibu aydan ilaa mudayaqin wa muwasac mid mudayaqa oo wakhtigiisa uu ku filan yahay iyo mid muwasac oo wakhtigiisa la ballaadhiyey ama la fidiyey oo aad markaa waxa weyan wakhtigiisa ridi karto cibaadada loogu talagalay aad ridi karto xilli alle xilligii aad wakhtiga ka doonto ama awalka ha noqoto ama wakhtiga bartankiisa ha noqoto ama aakhirkiisaba ha noqoto marka waajibkaasna waxaa lahahdaa muwasa wakhtiga cibaadadu sideedaba waxaa horta loo qaybiyaa guud ahaan mid wakhti ku xadaysan iyo mid bilaa wakhtiya oo aan wakhti lahaynoo mulaqa labadaas baa loo qaybiya xagga wakhtiga marka laga hadlayana shaaricu isagaa cibaadada tuu doonana wakhtiyeeya tuu doonana mulaq ka dhiga miduu doono isagaa wakhtiga markaa ku sima miduu doonana wakhtiga u waasiciya qadiyadda wakhtigu ma aha qadiyad qofku uu la iman karo shaarica ayaa markaa la imanaya waa kii kowkabu saadica ku lahaa walwaqtu maa qadarahu ladii sharac wakhtigu waa ka uu jideeyey shaaricigu min azamaani dayiqan aw ittasac shaarica ayaa wakhtiga iska leh ama waasic ha noqdo ama dayiq ha noqdo welidaa cibaadada haddaad adugu wakhtiyayso oo xagga sharciga wakhti aanu ka haysanin waxay noqonaysaa wax markaa adugu aad agtaada kala timid idan wakhtiyaynta cibaadada la wakhtiyaynayo wakhtigaas ama wakhti iyadoo ku filan ha noqdo ama wakhti waasica ha noqdo ama mutlaqaba ha noqotee xagga sharciga laga qaadanaya marka waajibaadka waxaa loo qaybiya waajib mutlaqa oo aan wakhti lahayn waxaa ka mid a ah qadaa'u ramadaan oo kale ramadaan xilligaa doontaad qallayn karta haddii uu ku dhaafo wakhtigeed waa markaa waxa weeyaan waa mulaq wakhti kuma qaydna marka cibaadaadka qaar badan baa saasa sida masalan kafaarat nuduur oo kale nadar baad gashay oo waa soon kafaarat yamiin oo kale